رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii tawxiidka ama kitaabkii fatxulmajiid waxaa noogu soo dambaysay ama aanu maraynay qaybihii ugu dadambeeyey dadka wax musawira dhibaatada ay leeyihiin qubuurta oo la dhiso ama kor loo qaadoo la nuurabeeyo oo la rinjiyeeyo waciidka adag ee markaa ku soo arooray iyo wixii markaa la mid ahaa baabu wuxuu baab u yahay maa jaa'a wixii ku yimid fii dimmati illaahi ilaahay ballantiisa iyo wa dimmati rasuulihi rasuulkiisa dimmadii ballanta nebiga ballanta ilaahay iyo ballanta rasuulka ama nebigiisa iyo wa qowlu qowluullaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi wa awfuu bicahdi illaahi war hoy ballanta alla oofiya idaa caahadtum haddii aad ballantaan haddii aad ilaahay ballan ku qaadaan magaciisa oofiya walaa tanquduu ha nabjubinina oo ha dilaacininoo ha burinina al aymaana ballannada bacda tawkiidihaa adkaynteeda kadib markii inta la gunubo la adkeeyo kadib ilaahay ballantiisa ha burinina waxaal qad jacaltum aad ka yeesheen allaaha ilaahayna calaykum korkiina kafiilan mid kafiil ah aad ilaahay ka dhigateen subxaana wa tacaala waqad jacaltum allaahu ilaahayna calaykum korkiina kafiilan kafiil aad ka yeesheen oo aad dhahdeen ilaahay baa naga kafiil ah ina allaha yaclamu ilaahay waa og yahay ina allaha yaclamu maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan waxa aad qabanaysaan ilaahay waa og yahay oofiya ballanta alle haddaad ballantaan oo la ballan gashaan ha dilaacinina oo ha burinina walaa tanqudu alaymaana dhaarayaashana ha jebinina bacda tawkiidihaa adkeynteeda kadib waxaal qad jacaltum allaaha ilaahayna aad ka yeelateeneed ka dhigteen calaykum korkiina kafiila in allaha ilaahay yaclamu wuxuu og yahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan waxa aad falaysaan ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala can buraydata qaala burayda wuxuu yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ammara markuu madax uga dhigahayo idaa ammara haddii uu amrahayo amiiran amiir cala aljeyshi ciidan korkiisa ammara waa markuu madax uga dhigahayo amiiran qof madaxa calaa jeyshin ciidan aw sariyatan ama koox yaroo ilaala ah awsaahu waa u dardaarmi jiray fii khaasatihi khaasadiisa ninka amiirka ah ayuu si qaasa wuxuu ugu dardaarmi jiray nebiga bitaqwa allahi tacaalaa ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala waa la guulguulaya waa madax qofku markuu madax yahay ilaahayna uusan ka baqayn kaakabkaa kaaga baqi maayo wuxuu doon doonuu kugu samayn kuguna takri falaya qofka madaxda ah waxa shartiisa kaa celin kara waa intuu ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala fii khaasatihi bitaqwa allahi tacaala waman macahu inta la jirto oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ahna khayran buu u dardaarmi jiray khayr inay ku socdaan faqaala wuxuu odhanayay nebiga uqzuw duula bismi illaahi ilaah magaciisa ku duula fii sabiili illaah ilaah jidkiisana ku duula qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofkii ilaahay ku kufriyo ku gaaloobay uqzuu duula walaa taqulluu qiyaamaha samaynina huluul wa qiyaamo waa in khaniimada wax laga qaado maa kaana eh, nebigu ma aha an yaqum inuu wax dhagro inuu qiyaano sameeyo dagaalkii bedar bay wax ka waayeen markaasay isdhaheen dadka gobolka mid ah amuu nebigu qaatay allaa soo dejiye nebi uma bannaana an yaqulla inuu wax qiyaano waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama qof kastoo khaniimo wax kala baxa wixii uu ka baxsaday qoorta asagoo ku wada ayuu keenayaa maalinta qiyaamo walaa taqulluu walaa taqdiruu ha ballan furina ballan haddaad la gashaan gaalada ballanta ha uga bixina ballanta say tahay ugu oofiya haddaad ku ballantaan inaan la dagaalamin dib ha ka gaadina hadday dhacaysa xataa inaad dagaal la gashaan marka hore u sheega oo waxaad dhahdaan wax ballana nooma taalo iska kaawiya jira iska kaana ilaaliya khiyaanadu ma wanaagsana khiyaanadu ma fiicna haddii ballan idinkaga dhaxaysa buu dhahay ilaahay ha ku ballan furine fandug ilayhim u tur ballanta calaa sawaa noqda waa ilaahay dadka wax dhaqra aan wax khiyaano ma jecle walaa tumahiluu ha googoynine ha googoynina macnaa waxaa loola jeedaa <coughs> hadday dhacdo inaad maxaabiis iyo aad qabataan ama aad wax dishaan maydkii aad disheen sidiisa u dhaafa isha in laga bujiyo dhagta in laga gooyo madax in laga bubujiyo lama ogola maqaarkay ka fiiqi jireen qaswatu badar waa tii in badan ay tilmaameen waa tii in badan ay tilmaameen markii ay dileen xamse xataa beerkiisii la soo baxday dhagahay ka googooyeen maydkii muslimiinta gobolka mid ah dhib badan bay gaarsiiyeen qasfee muxuu yidhi waa maqlay inay ciidanku wax baabi'iyeen oo ay wax googooyeen anigu ma amrin buu yidhi kamana xumi warabk kama xumi buu yidhi laakiin anima soo amrin ogaada marka tamhiilka waxaa la yidhaahdaa in meydka la bedelo walaa taqatuluu ha dilina weliidan ilmaha carruurta yaryarkana yaan la dilin wa idaa laqiita haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga oo min almushrikiin mushrikiinta ka mid ah mushrik baad la kulantay cadowgaaga maxaa samaynaysaa xabadda lagu bilaabaa miya maya fadcuhum ilaa alaai khisaalin saddex waxyaabood ugu wac aw khilaalin waa isku macno saddex arrimood ugu wac fa ayatuhunna mid allaala midii maa midaasoo ajaabuuka ay kaa ajiibaan faaqbal minhum ka aqbal saddexdaa tay kaa oggolaadaan oggolow faaqbal minhum wa kufa canhum kana istaag ka jooji dagaalka uma idcuhum haddana ugu yeer ila alislaami islaamnimada kow fa in ajaabuuka hadday kaa ajhiibaan oo ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal kow maxaa la wacaya in islaamka ay qaataan uma idcuhum ila alislaami war islaamku waa wanaagsan yahay idinkaa ku badbaadaya waa diin saliim ah alla soo dejiyo nebi sharaf leh buu usoo dhiibay u sharxa fa in ajaabuuka hadday kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal uma adcuhum ugu yeer haddana ila ataxawuli inay ka soo guuraan min daarihim daaryaashooda meelihii ay deganaayeen inay ka soo tagaan oo ay u soo guuraan ilaa daari lmuhaajiriin muhaajiriinta daartooda wa akhbirhum u sheeg annahum ayagu in facaluu daalika hadday arrintaas sameeyaan oo ay soo xawiraanay ka soo wareegaan daartii kufriga oy u soo wareegaan daartii muhaajiriinta in facaluu daalika falahum waxay leeyihiin maa lilmuhaajiriina wixii muhaajiriinta ay lahaayeen wixii muhaajiriin la siinayaa la siinayaa wa calayhim korkoodana waxa ahaanaya maa cala almuhaajiriina wixii muhaajiriinta korkooda ahaaday fa in abow hadday diidaan an yataxawaluu minha inay ka soo guuraan islaamkii bay qaateen laakiin way diideen inay soo joogaan fa akhbirhum u sheeg annahum ayagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi muslimiina muslimiinta heerbaadiyaalkooda yajrii calayhim waxaa korkooda ku soconaya xukmuullaahi tacaala ilaahay xukunkiisa xukunkii allaa lagu dareerinayaa walaa yakuunu lahum fi lghaniimati waalfayi shay-un ghaniimada gaalada laga soo helo dagaalka iyo fayga oo la yidhaahdo xoolahay ka cararaan oon dagaalka loo gelin waxba kuma laha ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin ilaa inay la dagaal galaan muslimiinta micigooda maahane fa in hum abow haddiise ay diidaan maxay diideen islaamnimadii islaama ma rabno ama haddana waxaa loo soo wareejiyey hadday islaamaan taxawulka taxawulkii way diideen guuritaankii way diideen islaamnimadii way diideen weli dagaalka ma jiro weli lama xabadaynayee fas'alhum weydii aljisyata cashuur inay bixinayaan jizya jizye weydii fainhum haddii ayagu ajaabuuka ay kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal sanad kasta intaasaa bixinaysiin waaya ka aqbal wa kufa canhum kana reebtoomow ka joogso fa in haddii ayagu abow ay diidaan islaamna ma rabno dhul muhaajiriinna ma rabno canshuurna bixin mayno waxaad naga qaadi kartaa naga qaada idin dhaheen heerka hadday gaarto maxaa la samaynaa meeqaa loo turooya meeqaa loo tartiibiyey meeqaa dhiigooda la ilaalinooya ayagoo xataa kaafiriin ah hadday intaasoo dhan diidaan buu yidhi nebiga sal alla calah wasalam fa inhum abow fastacin billahi ilaah u kaalmaysa marka ilaahay u kaalmaysoo waqaatilhum la dagaalan fa idaa xasarta haddaad xabisto xasarka waxaa loola jeedaa waa haddii lagu wareegsado oo la koobo ahla xisnin dhufays ehelkiisa oo fa aaraaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeesho dimmat allaahi ilaahay ballantiisa iyo wa dimmata nebiyihi nebigiisa dimmadiisa falaa tajcal lahum ha u yeelin dimmat allaahi wa dimmata nebiyihi dadbaa waxaa lagu qabtay square saasaa loogu soo wareegsaday ayagoo dhanba waa gaalo waxay idin dhaheen ilaahay ballantiisa iyo ballanta nebiga nagu soo dejiya ha ka yeelina walaakin ijcal lahum u yal dimmataka ballantaadii wa dimmata asxaabika asxaabtaada dimmadoodii ballantooda fa inakum idinku eh, in takhfiruu inaad dilaacisaanood ood burisaan dimamakum balanadiina iyo wadimmata asxaabikum asxaabtiina dimooyinkooda ayaa ahwanu ka dembi yar min an taxfiruu min an takhfiruu intaad dilaacin lahaydeen oo aad burin lahaydeen dimmat allaahi wa dimmata nabiyihi allahu akbar waxay idin dhaheen ballan alla nagu dejiya iyo ballan rasuul hayaad dhahdeen wixii waa idiin suurageli waayey waad ka baxdeen ballantii in lagu asiibi doono in kale lama oga marka ha dhihina limid alle iyo tullibaa idinku dejinaynaaye waxaad ku dejisaan ballantiina idinka hadhow haddii wax la burinaayo ballantiina ha la buriyo tii ilaahay iyo ta intii la burin lahaa macnuhu waa sidaa saasaa loola jeedaa inaad taxfiirisaan oo takhfiirisaan fa inakum adinka in takhfiruu haddaad dilaacisaan oo aad ka baxdaanood burisaan dimamakum ballanadiina iyo wadimmata asxaabikum asxaabtiina dimadooda ayaa ahwanu ka hawansan oo ka daciifsan min an takhfiruu intaad dilaacin lahaydeen dimmat allaahi iyo wadimmata nebiyihi waidaa xaasarta haddaad koobto haddana ahla xisnin dhufays ehelkooda dad dhufays ku jiray ayaad ku wareegsateen u qabsateen fa araadooka ay kaa doonaan an tunsilahum inaad ku soo dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa falaa tunzilhum ha ku soo dejinina walaakin anzilhum ku soo dejiya calaa xukmika xukunkaaga fa innaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu fiihim ma ku asiibi doontaa xukma allaahi am laa xukunka ilaah ma marsiin doontaa ma maya lama ogee ilaahay xukunkiisa nagu deji hadday ku dhahaan ha ku dejinina idinka inaad xukminaysaan oo saa doonta aad ka yeelaysaan taa markaa ku soo dejiya waayo xukunka ilaahay ma asiibi doontaan masamaya lama yaqaano sida xaalku noqon doona lama yaqaana mana la garanaayo saa darteed waa inuu qofku aad ugu dadaalo wasiyada nebiga baabu maa ja'a fi liqsaami cala allaahi ilaahay dushiisa oo lagu dhaarto wixii ku yimid ayuu baab markaa u yahay baabu maa jaءa fi اliqsaami clى اllahi can jundubin bin cabdillaahi qaala qaala rasuulu اllahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yakfir allahu ilaahay ma cafinaya lifulaanin hebel hebelaa kanaa kan ilahay maba dhaafayaba faqaala allahu casa wajalla ilaahay baa yidhi man daa waakee aladii marka yata'allaa dhaaranaya calaya korkayga an laa akfira lifulaanin inaan hebel dhaafaynin yaa kuu sheegay aw naxariistaydii aawa kii ku dhaaranaya inaan hebel cafinayn innii qad kafartu lahu asagana waa dhaafay wa axbadtu waan buriyey camalaka camalkaaga rawaahu muslim adna camalkaagaa tirtiray baxnaarta aad asagana u dembi dhaafay oo dembigii uu galay ka cafiyey bax jannadaha aada wa fii xadiidi abi hurayra ana alqaa'ila rajulun ninkii saadahay nin buu ahaa aabidun cibaado badan qaala abu hurayra wuxuu yidhi takallama wuxuu ku hadlay bikalimatin kelimad aw halaagtay dunyaahu wa aakhiratahu adduunkiisii aakhiradiisa halkaa kelimad uu ku hadlay adduunkiisii aakhiradiisa tirtirtay laba nin bay ahaayeen baa la yidhi ina cibaado badnaa nin waa macaasi badnaa midkan cibaadada badan baa subax kastii habeen kasta kii macaasida ku jira waaninay war saaxibow ka daa war ilaahay ka baq war ilaahay ka cabso kanna wuxuu le khalli baynii wa bayna rabbi war maxaan ilaahna kaa kala dhexgeliyey naga dhex baxanay rabbigeen anay rabbigeen oo kala dhex bax subax walba waa waaniya habeen walba waa waaniya kan hadalka ma qaato markii dambe ciila qabtayoo naxariistii ilaahay buu garan waayey weynaanteeda markaasuu dhahay wallaahi laa yakfir allaahu lifulaanin ilaahay baan ku dhaartay kan ilaahay ma dhaafaayo waxaan macaasi ku dabaalanaya habeen iyo maalin wax kastoo dembi uu ku dhex jiro habeen iyo maalin mada la dhaafaayo kan naartay la gelinayaa markuu soo yidhibaa alla soo hadlay faqaala allaahu caza wajal mandaa waa kee alladii midka yata'allaa dhaaranaya calaya korkayga anlaa akfira lifulaanin inaan hebel dhaafaynin innii qad kafartu lahu waa u dhaafay asaga wa axbabtu waan buriyey camalaka camalkaaga camalkaagana waa tirtiray baa la yidhi rawaahu muslim wafii xadiidi abi hurayra ana alqaa'ila kasaa yidhi rajulan caabudu nin cibaado badan buu ahaa qaala abuu hurayrana wuxuu yidhi takallama bikalimatin buu ku hadlay kelimad awbaqad halaagtay dunyaahu iyo wa adduunkiisii aakhiradiisiibay isku dardartay ay halaagtay saa darteed weliga camalkaaga ha moodin inuu khayrku gaarsiinahay ilaahay subxaana wa naxariistiisa ummadda ha ka xijaabin waani fadakir inamaa anta mudakir waaniyaa tahay waxaa kuugiya ilah ku dhaafi maayo maadaa og inuu ilahay dhaafi nin kale aw naxariista allah subxaana wa tacaala nin biyo ay siiso ilaah jannada ma gelin subxaana wa tacaala naag salaad badnayd oo cibaado badnayd oo qiyaam badnayd oo sadaqo badnayd oo dikri alla badnayd oo wax kasta badnaydna soo bisad ay meel ku xirtay ilaahay maku halaaginoo naarta ma gelinino nebigu muxuu dhahay naarta allays allay tusiyey islaam baa ku jirtoo ku dhex gubanaysay bisadna ay xagxaganayso maxaa waaya jibriil markaan dhaan wuxuu i dhahay bisad bay meel ku xirtay cunto iyo baad iyo biyana ma siinin iskamana sii daynin sida xasharaadka iyo qashinqashinka qashinqubkeeda isaga cunto beesha haddaad kusoo xirtana wax sii balad iyo beer iyo sambad iyo wax u keen haddii kale sii daa ha qaraabato bannaankeeda waxa ka cunto khashaashkaas arladaa iska daaqdaaqdo xasharaadkay gaadgaadanaysaa allah ku arsuqaya subxaana wa tacaala marka xaaladdu saabay ahaatay waxaa loo baahan yahay marka in dadku aysan ka camal kaaga meel uu ku geynayaa ma jiro ummadda yaa naxariista ilaahay laga xajibin oon laga qarinin qofka raxmadda ilaahay ha la tuso subxaana wa tacaala jannada ilaahay ha looga sheekeeyo war haddaa dembigan iska dhaarto waxaana ilaahay ku siinaa hala dhaho janna iyo naar iyo cafin iyo cafin darro ilahay haysta subxaana wa tacaala xaqa allahna waafajiyo wabilahi towfiiq